tanfiisi wdiraari silata hayr اlfarxi fi اlidmaari waashbahat idan munawana nusib faalifan fi lwaqfi nuunuhaa qulib waxahu yalbanquusi di tanwiini ma lam yunsab wla min hubuutin faclama wagayru di tanwiini bilcagsi wafi naxwi murin luzumu radil yakhtufi وغيرها التعنيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك أو اشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا محركا وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضر ونقل فتح من سوى المهموز الله يراه بسري وكوف النقل والنقل إن يعدم, إن يعدم in yucdam nadiiru mumtanici wadalika fi lmahmuuzi laysa yamtanic fi lwafitaa ta'niis اlismi haajucil in lam yakun bisaakinin saxa wusil wqabladaa fi jamci tasxiixin wmaa daha wagayru dayni bilcagsin tamaam waqif bihasakti cala lficli lmucal bixadfi aakhirin ka acti man sa'al walaysa xatman fii siwaa maa kaci ow kayaaci majzuman faraaci maa racow wma fi listifhaami injurad xudif alifuha waowlihalha intaqif walaysa xatman fi siwa man khafada bisminka qowlika irtida'a maqtada wawasla dilhaayi ajiz bikulli ma xurika taxriika binaa'in lazima wawasluhaa bigayri taxriikin binaa udima shada fi lmudaami istuxsina warubama uciya lafdu lwasli ma lilwaqfi nafran wafasha muntadima alwaqfu hada maxaluh ijcal yeel tanwiinan tanwiinka oo ira fadxin fadxe gadaashii ku sugan alifan alif ka yeel waqfan liajli waqfin waqaf dartii oga yeel wa tilwa hayri fadxin ixdifan xadaf tilwa hayri fadxin fadxa heyrkii kan raacayana xadaf halkani musanifka raxmatullaahi calayhi wuxuu ka bilaabayaa min cilmi lqira ayuu ka mid yahay naxwiyiinta waxay uga hadlaan kelimadii icraabka aakhirkeeda meeshuu fuuli lahaa icraabka ama biraha ayaa isbedel ku dhacaya kudhaca isbedelka ku dhacaya darteeda ayay naxwiyiin waxay ka hadlaan waqafka sida imaalka daba yaalaba oo imaaladaba min cilmi lqira ayuu ka mid yahay haddana naxwaday ku soo daraanoy wax kaga sheegaan sababkana waxa weeyaan isbedel ayaa wuxuu ku dhacayaa kelimada aakhirkeedii icraabka lahaa waqafka waxaa la yidhaahdaa nutqiga oo la gooyo hadalka oo la gooyo la joojiyo ayaa waqaf la yidhaahdaa waayahay saddex qayb ayuuna u qaybsamaa ikhtiyaari ikhtibaari iyo idiraari ikhtiyaari waqafteeda maqsuudun lidaatihi ah sidiisa loogu qasday ee doorashadaada ku yimid qaari a wax aqrinayo doorashadii ku timid iyo ikhtibaari mid laysku imtixaanayo oo ruux la weydiinaya kelime inta loo sheegoba kelimadaa waqfi qaabku u waqfinaya la eegayo iyo ibdilaali dani kugu khasabtay ee adigoo qira waday ah wax aqrinayay ayay neefta kaa go'day inaad joogsataay ayaa khasab noqotay qaabkaad ugu joogsani saddexdaa qeyb ayuu u qaybsamaa saddexdaa qayb qaybka u hore ikhtiyaariga ah weeye musanifka waxa uu ka hadlayo naxwiyiintana ay ka hadlaan waqafka ikhtiyaariga ah waayahay kelimada la waqfinayo isbilowga hore waxaa loo qaybini kelimada aakhirkeeda sukuun uu saaran yahay iyo xaraka ay saaran tahay labada ayaa loo qaybini sukuun haddii uu kelimada aakhirkeeda saaran yahay la bedeli maayo qaabka ay u sukuunsantaha loo waqfini khalaas ficli iyo ismi iyo xaraf midku doonaa ha noqdo kelimada aakhirkeeda sukuunba haddii uu saaran yahay sukuunka ayaa lagu waqfin warkan lama jiro kelimada aakhirkeeda muxarak haddii uu yahay uu xarakaysan yahay fadxa inuu ku tanwiinsan yahay iyo hayrulfadxa inuu ku tanwiinsan yahay iyo xarako kale inay saaran tahay yaa loo kala qaaday fadxa haddii uu ku tanwiinsan yahay tanwiinta nuun reeban weeyaane nuuntaa reebana alif loo bedeli meeshii zaydan ahayd zayda ayaad ku waqfinio alif ayaad ku taagi fadxa keyrkeeda haddii uu ku tanwiinsan yahayna tanwiintii baad xadfi xarakadii damada ama kasrada ahaydna waad xadfi xarakada meeshii ay saarneedna sukuun ayaad saari oo zaydun zaydin waqfi haddii lagu yidhaahdo daalka damihiisa xadaf tanwiinkana xadaf daalkana sukuun zayd ku waqfi intaasuu halka kaga hadlay sideedana takhyiiraadka waqafka uu keenayaa waa sideed isbedel sideedda waddamadu ka mari rabaa ziyaado xadaf tabdiil wax la bedelo rom ishmaam tadciif naqli waxyaabahaasu rabaa inuu tiriyo marka halkan wuxuu ku sheegayaa ibdaalkii yuu qayb ka sheegayoo tanwiintii oo nuun reeban ahaydoo alif loo bedelay fadxa haddii ay ku tanwiinsaneen iyo xadaf oo xarake inta la xadfay la sukuuniyey aakhirka fadxa waxaan ahayn hadii uu ku tanwiinsanaa ismiga weeye ijcal yeel tanwiinan tanwiinka oo ira fadxin fadxa gadaashii ah alifan alif ka waqfan waaqifan xaalaa tahay kelimada mid waqfinaya ama waqfan liajli waqfi waqaf dartii oga yeel waxdifan xadaf tilwa hayri fatxin fatxa heyrkii tanwiinka raacayana hadaf waxdif liwaqfin fii siwa diraarin silata hayri lfatxi fi lidmaari wa ashbahat idan munawanan nusib faalifan fi lwaqfi nuunuhaa qulin waxdif xadaf liwaqfin waqaf dartii waxaad u xadaftaa fii siwa diraarin daruura wax ka soo harayna waxaad ku xadaftaa silata hayri lfatxi fatxa heyrkii kan ku dabadhegan filidmaari damiirnimada dhexdeedana ugu dabadhegan wa ashbahat idan idan waxay shabaahday munawwaran mid la tanwiiniyoo nusiba la nasbiyey fa nuunuhaa quliba nuunteeda waxaa loo bedelay alifan filwaqfi waqafka dhexdii ayaana loogu bedelay yacni wuxuu leeyahay laba arrimood ayuu labada beed ku sheegaya arrinka hore waxa weeye damiirulghayba mudakar mufrad ah damiirkii damiir u noqonayo damiirkaa wuu damisan yahay ama wuu kasrisan yahay waa laazim yacnii ha damiira mufrad mudakarena ku dhici isla markaana muttasiloo caamil ku dabadhigan munfasil haddii ay tahay kuma jirto muttasila sida innahu iyo bihi damiirkaa marka uu damisan yahay waa la jiidaa wow ayaa laga dhaliyaa innahu marka uu kasrisan yahayna waa la jiidaayo ya baa laga dhaliyaa bihi haddaba marka aad waqfini daruuro haddayan jirin damiirkaa wixii ku dabadheganaa wowga ama yadii xadaf damiirkana xarakada ka tuuree sukuuni oo innah iyo ku waqfi daruuro iyo dani kuukhasabtay haddii ay timaadose wixii dabajiitamaya isagoo dabajiitamaya ayaad waqfini wamahmahin muqbaratin arjaa'uhu kaana lowna ardihi samaa'uhu ayaa baytu shaacir oo huudaas la jiidayaa daruura darteeda weeye iyadoo kelimada la waqfinaya taa masalu ka hadli wey labaad waxa weeye idan ficliga mudaaric inay nasbisaa lagu yaqaanaa waxaa kaloo jirtaa idaa oo mudaaf ilayhiga laga xadfoo la tanwiiniyo idan ku timaadaana way jirta idantaasi jumhuur waxay wadaan in lagu waqfinayo sidaa munawan isla markaa fatxa ku tanwiinsan ismigaan hadda soo marayne zaydan ahaa ee tanwiinta alif loo bedelayay sidaas lamida ah ayaa idanna loo waqfinayo idaa ayaad ku waqfinilabada arrimood ayuu sheegay waxdif xadaf liwaqfin waqf dartii waxaad u xadaftaa fii siwa diraarin daruura wax ka soo haray waxaad xadaftaa silata hayrilfatxi fatxa heyrkii siladiisa kii ku dabadheganaa xadaf damiirka waxa ku dabadheganoo wowda ama yaada ah filidmaari damiirnimadana ugu dabadhegan wa ashbahan waxay shabbahday idan lafdiga idan ah munawanan mid la tamwiiniyoo nuusiba la nasbiyey fa alifan fa nuunuhaa nuunteeda quliba waxaa loo gediyey alifan alif ayaa loo gediyey filwaqfi waqafka dhexdii waxadfu yalmanquusi di tanwiini maa lam yunsabow la min hubuutin faclamaa wagayru di tanwiini bilcagsi wafi naxwi murin luzuumu raddin waxadfu yalmanquusi manquusyaadii xadaf la xadfo yadiimanquuskiidii tanwiini tanwiinka u saaxiibka ahaa awlaa xadafka ayaa habboon maa lam yunsab waa inta aan la nasbinine min hubuutin sugnaanshuu ka habboon yahay ee faclamanagu waayru di tanwiini tanwiin midu saaxiibee geerkii bilcagsi wa fii naxwi murin waluzuumu radilyaai ya-da celinteeda la laasimaa uqtufiya waa la doortay waxaa la fii naxwi iyo wixii halkana wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi ismi manquus ah oo yaay u dambayso sida loo waqfinayo ismiga manquuskee haddii uu tanwiinsan yahay isla markaana fatxa ku tanwiinsan yahay ee ismiga caadiguu la mid yahay qaadiyan hadduu yahay qaadiyaabaad ku waqfini raamiyan raamiyaabaad ku waqfiniyo ismiga caadiguu la mid sideedana waxaa jira ismiga farxada ku tanwiinsanee farxada eh, ee tanwiinta alifha loo bedelo anir qola reer rabiica la yidhaahdo oo jira haddii ay doonaan aliftay ku waqfinayaan oo nuuntii aliftay u bedelaan ayay ku waqfinayaan haddii ay doonaanna farxada intay xadfaanay sukuuninayaan oo sidaas oo rafcisan ama dabiisan oo kale u waqfinayaan qoladaa luqadooda goonni weeye reer rabiica la yidhaahdaa amaa manquuska haddii uu fadxa ku tanwiinsan yahay ismi aan manquus ahayn oo fadxa ku tanwiinsan buu lamid yahay taa xagga udhig kama usan hadlin musanif wuxuu ka hadlay ismigan ee eh, munawanka ah manquuskana ah hadduu marfuuc yahay ama majruur yahay ismigii waa munawan waana manquus isla markaana xaalatu rafca iyo xaalatuuljar buu joogaayo fadxa kuma tanwiinsana qaadin waayo ya-da ewelba way maqnayd ha soo celini tawiinka ewelba xadfay ha soo celini ya-da ka horeeyaana sukuuni qaad ku tawiini raam waayaha waa hadduu xaalatu rafca joogo ama xaalatuljar sidaa jumhuur ayaa ku waqfiya hayruljumhuur qolo aan jumhuur ahayn oo waxaa jira ya sugayo oo raami iyo walikulli qowmin haadii ibnu kaiir ayaa aqriyay waayahay ismiga hadduusan tanwiinsanayn oo al ay ku jirto ama uu idaafaysan yahay ismiga al ayaa ku jirta ama uu idaafaysan yaho ma tanwiinsana waana manquus isla markaana xaalatu nasba ma joogo ya inay sugnaataa fiican oo la daayo oo la yiraahdo ra'aytu lqaadi sidaa in loo waqfiyaa fiican in la xadfaana la arag waayahay hadduuse xaalatu nasba joogo uusan la tanwiinsanayn yadiyo reeban in la sugaa waajiba ah, lama xadfi karo oo ra'aytu lqaadii inaad tiro marartu bilqaadi buu ahaa kii hore iyo ja alqaadi ra'aytu lqaadi inaad tidhaad yada joojiso xaalatu nasbaba haddii u joogo isla markaana usan tanwiinsanayn laazim wey yada waa la xadfi iyo la xadfi maayo marka aan ka hadlayno ismiga xuruuftiisa waa haddii ay dhammaystiran tahay ismigan yada ku jiranee manquuska ah caynta hadduu ka xadfan yahay ama fada uu ka xadfan yahay yada inay joogtaa laazmi hadduu tanwiinsan yahay iyo hadduusan tanwiinsanayn iyo hadduu nasba joogo iyo hadduu hayru nasba joogo farqi male marba ismiga cayntiisa ama fadiisa xadaf haddii uu ku jira la xadfo xarafka u dambe waa inuu joogaa yadii waa inay joogtaa xaalad kastaba ha ku sugnaaday sida murin oo kale araa ra'aa hamsatu naqli ku dar araa buu noqoni araa ismigeeda faacil wuxuu noqonayaa muri cayntii baa la xadfay murii ku imaaday murin waa ismi faacil waa ismi manquusoo yo ay u dambayso isla markaa cayntana waa xadfan tahay inaad waqfisaa aad doonto xaalatu nasba ha joogo xaalatu rafca ha joogo xaalatuljar ha joogo munawan inay joogtaa waa laazim ma xadfi karaysa waa inaad tidhaahdaa jaaa murii marartu bimurii raytumuriyaadalibaadkutaagi marka hadduu alwatana waa lamide waxaa lamida ceenka haddii ay xadfan tahay fada haddii ay xadfan tahay yafii baad nin u bixisa wafaao ficli maadiah mudaaricee yfwawdi weygo iyo liwuquucaha bayna caduwatayha ayay loo xadfay yafiioo ficil mudaaricana nin u bixisa heyafii ismi buu noqona waana ismi manquus ismigan manquus fadaa ka xadfan marka aad wafiniyaada waa inaad soo celisaa ma xadfi kartid intaasuu jeeda waxadfu yalmanquusi manquusyaadiisa xadaf la xadfu manquuskiidii tanwiinay tanwiinka u saaxiibka ahaa maa lam yunsab inta aan la nasbinin yadiisa in la xadfo owlaa xadafka ayaa habboon min hubuutin sugid ayuu sugnaanshu ka habboon yahay ee faclaman ogowniyaho wahayru dii tanwiini tanwiin mid u saaxiibe geerkii bilcagsi wey ismiga mansuub ma aha mana tanwiinsana yaada inay iskunaataa fiican wa fii naxwi murin wa luzuumu radilyaai yada soo celinteeda laasimida la laasimo uqtufiya waxaa la raaciyey fii naxwi murin murin iyo wixii lamid ah yani wuxuu ujeedaa caynta haddii ay xadfantahay ama xadfan tahay وغيرها تانيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك أو اشبم الضمة أوقف مضعفا من ليس همزا أو عليلا انقفا محركا وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضرا وسكن سكوني غيرها التأنيث أو تأنيث غيرك سكوني من محرك مثل حركة حقنا كسكوني سكنه سكوني aw awqif ama ku joogso raa'ima taxaruki xaraka mid ishaaraya xaal aad tahay oo hawmeenaynay aw ishmim ama ishmaami addammata dama ursiyo ishmaami awqif joogso mudcifan xaal tahay mid tadciifinayo maa shay laysa aan ahayn hamsan hamse aan ahayn ow caliilan mid jiran aan ahayn in qafaawa haddii uu raaco muxarakan mid la xarakeeyey wanqulan xarakaatin xarakooyin naqli lisaakinin ilaa saakinin saakin u naqli saakinka oo taxriikuhu xarakayntii la yaxdura ayaan mancuunayn halkan wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi kelimada shan wej oo kelimada lagu waqfinayo kelimada la waqfinayo shan wej oo in lagu waqfiyo ay bannaan tahay waayahay ee kelimadaa shanta wej lagu waqfinayo midkaad doonto haau ta'niif waa inayan u dambaynin kelimaday haau ta'niif u dambaysaa musanifkaasoo wada qaabka loo waqfinay wuu keeni waa yahay ee kelimada haau ta'niif ee uma dambayso in la waqfiyaana la doonayaa shan waj ayaa bannaan inaad ku waqfiso shantan wej waxaan ku jirin kii aan soo sheegnay fadxada ku tawiinsanaa kaadii alif baa loo beddelay wuu soo sheegay haau ta'niifna wuu keeni doonaa iyadoo hausakti wax la yidhaahdo la siyaadinayana wuu keeni doonaa shan wejoo kaluu rabaa halka inuu ku sheego shantaa wejwejka ugu faraha badan aakhirka in la sukuuniyo wey waa caadiga ahaa ka ah, wuu rafcisan yahay wuu jaran yahay ama wuu nasbisan yahay oo ma tamwiinsana aakhirka in la sukuuniyo ayaa la yaqaana hayra hataniifi min muxarakin sakinhu wey waaya jaaa zaydun jaaa zaydin malartu bizaydin eh, ra'aytu rajul oo laamta sukuuni maadaama uusan tanwiinsanin haba farxisnaaday taa waa mid wejka labaad room wax la yidhaahda inaad ku waqfiso roomku waxaa weeye kelimada aakhirkeeda xarakada saaran kelimada aakhirku waad sukuunin marka aad sukuuniso aakhirka xarakadii saarnayd yaad sood yar ku ishaari dambe iyo kasre iyo fatxa midkay doonta ha noqoto kelimada aakhirka sukuuni xarakadii saarnaydna soodii ku ishaara kaasaa room la yidhaahdaa jaaa zaydun meesha zayd oo sukun caadi ah marka aad saarto kadib jaaa zaydu eh, waxoogaa ishaaraya ra'aytu zayda marartu bizaydi yacni waxay ka bedelan tahay ishmaamka ishmaamka waa faruurahoo la soo yuubo oo keli roomkana waa cod yaroo lagu ishaaro xarakadii aakir ka saarnay waa wej labaadoo loo waqfinayo wej saddexaadoo loo waqfinaya waxa weeyaan ishmaam laakiin ishmaamku wuxuu khaas ku yahay aakhirka dama haddii uu saaran aakhirka haddii uu dambisan yahay waxaa bannaan aakhirkii sukuuni faruurahana soo yuubo waxa damin raba ahaan iska dhig waa wej saddexaad oo jaaa zaydun meesha jaaa zayd dheh wejkaas afraad tadciif inaad ku waqfiso shuruud gaar ahaaneeduu musanafka tiriye haddii la helo tadciifka waxaa weeye xarafka ugu dambeeya waad reebi aad reebtide waad shidi oo xaraf oo shidan sidaad u waqfin jirto kalaad u waqfini shuruud buuna leeyahay oo musanifka uu tiriyey awalan aakhirka la waqfinayo oo in la tadciifiyo la doonaya hamse waa inuusan ahayn ham lama taciifin karo waa kow xarfulcilana waa inuusan ahayn hari labaad waxaa ka horeeyaana muxarak waa inuu yahay saakin waa inuusan ahayn waayahay shuruudaasaa loo saddexdaa shari lagu shartiyey wejka afraad waxa weeyaan naqli in lagu waqfiyo naqliga waxa weeye xarakadii aakhir ka saarnayd yaad qaadiyood qablalaakhirka saari aakhirkana waa sukuunini asna shuruudi buu leeyahay qaar uu halka ku sheegay iyo qaar uu soo wado shuruuddiisa waxaa ka mid ah qablalaakhirka xarakada loo naqlinaya saakin waa yahay waa inuu reeban yahay xaraka ay saaran tahay naqli ma aakhirka xarakada laga naqlin rabaa soo maaha qablalaakhirka saakin waa yahay shardigu shardi labaad qablalaakhirka xarakada loo naqlinaya xarakada waa inuu qaadi karo hee alif reebanba haddii ay tahay maxaabad xaraka naqliyo niyood hayse xarakada waa inuu qaadi karo aqbalay shardi labaad wey shardi saddexaadoo la isla ogol yahay cadamu nadiir waa inuusan ku gaarsiinin musanifkaa keeni doonaaye xoogaa farqi yarna wuu jiraaye hal shardioo la isku khilaafsan yahayna musanifkaa soo wada shanta arrimood ayaa loo waqfin karaya waayraha taniii wasakin sukuuni ayraha taniii ha u tanii heyrkii sukuuni min muxarakin mid la xarakeeya xaggiina ka sukuuni sakinhu sukuuni min baab alishtiaal ow qif ama waqfiyoo ku joogso raa'ima taxaruki xaraka mid ishaaraya xaalaa tahay oo hawmaynayo aw ishmim ama ishmaami aw ishmim ama ishmaami addammata dammada ishmaami ow qif joogso mudcifan xaalaa tahay mid tadciifinayoo shidayo maa aakhir laysa aan ahayn hamzan hamze aan ahayn ow caliilan mid jiran aan ahayn waa laba shardi shardiga saddexaad in qafaa waa haddii uu raaco aakhirka muxarakan mid la xarakeeya haddii uu raaco qabla qablalaahirka waa inuusan sukuunsanayn wanqulan xarakaatin xarakooyin naqli lisaakinin ilaa saakinin saakin u naqli saakinka oo taxriikuhu xarakayntiisa la yaxdula ayaan mancisnayn yacni naqli marka aad samaynayo aakhirka xarakadii aadan naqlina qablan aakhirka waa inuu sukuunsan yahay xarakadan loo soo naqlinayana waa inuu aqbalayo shuruud kalena musanifkaas oo wada wnaqlu fadxi minsi wlmahmuuzi laa yaraahu basiyun wakuufi naqala wanaqlu fadxin fadxa raridii minsi wlmahmuuzi laga raraa laa yaraahu ma ra'yaynayo basriyun nin ree basra ah wakuufi min ree kuufi ayaa naqalad haday yani wuxuu leeyahay shardi mukhtalafa ah oo naqliga xarakada la naqlinayo laisugu khilaafsan yahay xarakada la naqlinayaa kasre iyo damma labadaa midun haddii ay tahay kasre haddii la naqlinayo ama dama la naqlinayo laba shardi buu usoo sheegay weel isla ogola shardi saddexaadna wuu soo wadaayo cadamunadiir waa inuusan ku gaarsiinaynin buu soo wadaa saddexdaa shardi waa laisla ogolyahay xarakada la naqlinayaa fatxa ay tahay basriyiin waxay leeyihiin fadxa waxaa la naqlin kaafadxa aakhirka saaran waxaa laga naqlin karaa oo keliya aakhirka hamse haddii uu yahay oo ra'aytu rid'a hamsahaasi fadxada waa laga naqlin karaa oo ra'aytu rida inaad tidhahdaa kuu bannaan rid'a buu ahaa soo ma ahan saaran soo qaad ra'da saar hamsahana sukuuni rida'da waa yahay amaa aakhirka hadduusan mahmuus ahaynoo hamse ayaan saarnayn farxa lama naqlin karay yidhaahdeen oo miiaal ra'aytu barba oo kale barba farxadaa ba'da kama naqlin karti basriyiina agtooda waayo mahmuus mar hadduusan ahayn farxa lama naqlinaya sideedaa loo daayni kuufiyiinsa waxay leeyihiin may waa naqlin karaa fadxa iyo kasre iyo dambe waa isku mid mahmuus iyo hayrulmahmuusna waa isku mid wejka kuufiyiintaana raajixa oo basriyiin waa laga xoog wa naqlu fadxin fadxa raridii min siwalmahmuusi mahmuus waxaan ahayn laga naqliyaa laa yaraa ra'yeen maayo hu naqligaasi basriyun nin basre joogo basre loo nisbaynayo ma naqlinayo ee ma wa kuufin kuufiyun buu ahaaye yadii buu iska xadfay daruuro darteed wa kuufin nin reer kuufa ayaa naqala raray wannaqlu in yucdam nadiirun mumtanici wadaaka fi lmahmuusi laysa yamtanic wanaqlu xarakada rarid la raro mumtanicun mid reebtoon wey in yucdamu haddii la waynayo nadiiru nadiir la waynayo wadaaka cadamu nadiirka laysa ma aha yamtanicu mid mancoon filmahmuusi mahmuus kuma mancoona shardigii saddexaadee laysku waafaqsanaa weeyaan waxaa jira oo baabu tasriif musanifka uu ku keeni doono insha allahu tacaala wa ficuulun uhmila walcabsu yaqiil ficli ismi ulaai ah oo ay kasrisan tahay ceentana ay damisan tahay ficul muhmal wey lama isticmaalo haddaba xarakada haddii aad naqliso aakhirka saaran cadamu nadiir ayuu ku gaarsiinayo wasanka wuxuu ku imaanay ficul naqli ma suuroobi waa hadduusan laamta hamse ayaan laamta hadday hamse saaran tahay cadamu kasta ku gaarsiiya dallama leh lagama leh waayo hamsaha culus mar hadduu culus yahay waa iska naqlinaya isagu xarakadiisa waa la naqlini amaa mahmuuzulaam hadduusan eh, kelimada ayan ahayn isla markaana cadamunadiiri ficil uu ku gaarsiinayo lama naqlin karo miaal cilmun miimkaad damihiima naqlin karta waayo haddaad naqliso damahaasi caynta aad saarto cilum buu noqona cilum calaa wasni ficul wasan muhmal ewe mar haddii uu muhmal yahay looma dhowaanayo laamta si hadday hamse saaran tahay waa la ogolyahay hamsadaa culus mar hadday culus tahay naqligan damada la naqliya cadmunadiir ku gaarsiinayo iyo hamsahan in sidiisa loo daayo alla leh waxaa ka fudud cadamunadiir ridun waad naqlin ridu inaad tidhahdaa kuu bannaan cilmunse ma naqlin kartid wanaqlu naqliga mumtanicun mid mancoon weeye in yucdam haddii la waynayo nadiiru nadiir la waynayo wadaaka cadamunadiirkaasi yucdam daal loo celinaya wadaalika cadamu nadiirka laysa ma aha yamtanicu mid mancoon filmahmuusi mahmuuska dhexdii kuma mancoona fi waqfi taniiismihaaju cilbisa lam yakun bisaakinin saxawusin waqallada fi jamci tasriixin wamaadaha wagayru dayni bilcaksin tamaam taau taniiilismi ismiga taau taniidkii jucilahaan ha ayaa laga yeelay filwaqfi waqafka dhexdii ayaana looga yeelay in lam yakun waa hadduusan ahayn wusila mid la xidhiidhiya bisaakirin saakin saxiixa jacligaa wuu yaraaday waqalla wuu yaraaday daa jacliga fii jamci tasiixin ayuu ku yaraaday iyo wamaadaha waqayru daynin labadaa waxaan ahayna intamaa bilcagsi halkan wuxuu ka hadlayaa musanifka kelima ee taa'u ta'niis ay u dambayso hadii la waqfiyo taawtaniidkaa ficli haddii ay ku jirto way reeban tahayba marba hadday ficli ku jirto dee ficli gashay saakira weye qaamat darabat dakhalat weeyaane la bedeli maayo sideedaa loo daayin xaraf haddii ay ku jirta lafteeda sukuuna u asal marmar ah. waa la xarakeeyaa saddex xaraf bay gashaa laata iyo umata iyo rubata saddexda ayaa la geliyaa saddexdaa in la sukuuniya ah. oo rubat iyo umat la yidhaahdo laata iltiqaau saakirayn dartiisaa loo xarakeeyey sukuunkaa in loo daayaa ayaa la yaqaanaa haddii la waqfinayo taada marba hadday sukuunsatay taada mutaxarika haddii ay tahay waa hadday ismi ku jirtee laba u kala qaad mufrad inay ku jirto iyo jamc inay ku jirto mufrad haddii ay ku jirto taadaasi ha in loo bedelaa la yaqaan oo faatimatu waqfi faatimahaad leedahay raxmatu raxma waa hadduusan saakin saxiixa ka horraynin yacni saakiin haba ka horeeyo laakiin saakiinka saxiix waa inuusan noqonin saakiin xarfulcillo ah ta inuu ka horeeyaana waxay ku suuroobi karta oo keliya alif inay ka horrayso wow iyo yaa ka horreeya ma oo sida fataatin oo kale ha ayaa loogu waqfini marka marba mufrad haddii ay ku jirto isla markaana saakiin saxiixa uusan ka horraynin hanimaa loogu waqfini raxma shajara fataah ayaad ku waqfini saakin saxiixa haddii uu ka horeeyo bintin ukhtin jibtin iyo wax lamida weeye taanimaad ugu waqfini oo binti ukht ayaad leedahay waxaa lamidoo taanimaad ugu waqfini jamcu mu'anau saalim ta'da haddii ay ku jirto ama shibhu jamci mu'anai saalim jamcu mu'anai saalim waa la gartayee shibhigii mulxaqaadkiisiiyaa soo gelayaa waxaa kaloo soo gelayaa hayhaata islaanta in loogu waqfiyaa la yaqaana oo la yidhaahdo muslimaat ulaad hayhaad hanimo in loogu waqfiyana waa la maqlay si yar sida mufradka ta'dii ku jirtayba qolo ta'nimo ugu waqfinaya loo arkay qadrigii waxaan ku soo marnay qolaa waxaa la yidha yaa ahla suurati albaqarat soo ma ahayd wallaahi laa axfaduhaa walow aayat buu yidha kii la weydiinaya ugu joogsaday taabuu ku joogsadaan u jeedaa mufrad bayna ahayd iyo dafnulbanaa min almukramaa carabta bahbaadeedii bay ahayd dafnulbanaat taanimay inuguu joogsaday ahayd haaguu ugu joogsaday laakiin sida haalibka waa sida aan sheegay taawu taniiilismi ismiga taawu taniifkiisii jucila waxaa laga yeelay haaan ha ayaa laga yeelay filwaqfi waqfka dhexda in lam yakun waa hadduusan ahayn ta'daasi wusila mid lala xidhiiriye bisaakinin saakinka oo saxa saxiixa bintin ukhtinoo kale hadduusan ahayn wa qalla waxaa yaraaday daa ta ku joogsigaa wuu yar yahay fii jamci tasxiixin jamcu tasxiix buu ku yar yahay in loogu joogsado waxaan u jeedaa waqalla wuu yaraaday daa ha ku joogsiga ha in loogu joogsado oo ha loo bedelaa wuu yar yahay fii jamci tasxiixin ayuu ku yaryahay iyo wamaa wixii daahaa shabahay jamcu tasxiix waayru daynin labadan wixii aan ahayn jamcu tasiix iyo shibhigii intamaa bilcagsi cagsi ayuu u nisba sheegtayoo hanimo in loogu joogsadaa la yaqaana tanimadana wuu ku yaryahay waqif bihasakti cala alficli lmucal bixadfi aakhirin ka acdi man sa'al walaysa xatman fii siwaa ma kaci ow kayaaci majzuuman faraaci maa raacow waqif ugu joogso bihasakti ha u ugu joogso cala alficli ficli dushii ficligii almucalli la iclaaliyey bixadfi aakhirin aakhir xadafkii lagu iclaaliyey wadaalika kaacdiman sa'al weeye walaysa joogsigaa ma aha xatman waajib fii siwaa maa shay wax ka soo haray heerkii fii siwaa maa shay wax ka soo haray kaci ow ka yaci lamida ah. majzuuman xaduu yahay faraaci ma aracow halkanna mas'alo fudud buu ka hadlayaa masalada waxa weeye ficli lagu iclaaliyey xadfu laami laamta xadafkii ayaa lagu iclaaliyey jaazim ayaa xadfay waa mudaaric mutalulaakhir ahaayee jaazim la geliyey ama bina dartii ayaa loo xadfayoo waa amar laamta ka jiranaa midku doona ha noqdo ficil laamta xadafkeeda lagu iclaaliyey haddii lagu joogsanayo ha in loogu joogsadaa fiican oo ha usagti ha la yidhaahdo in acaa mudaaracee yucii lam geli lam yuci lamtan jaasimkae waxay goysa xarfucillihii ya-da ahayd marka aad waqfini lam yucdi inaad tidhaahdaa fiican amarkiisaa lamide icdi oo ha inaad ugu joogsataa fiican joogsigaa wuu wanaagsan yahay waajib maaha wuxuuse waajibayaa ficligan lagu joogsanaye laamta ka xadfan hal xaraf keli hadduu ka joogo ficliga ficliga usuushiisii hal xaraf keliya ka jooga ha in loogu joogsadaa waajib noqoni halkaa xaraf xaraf zaa'ide hal la joogo ama yuusan la joogin miiaal wacaa mudaaricee yaciibuu noqoni wowdi liwuquuciha bayna caduwatayha buu u dhacay yacii ma aha lam geli lam yacii ficliga cayn keliya ka joogto yada waa zaa'id ilaa xarfulmudaarica weeye marka aad waqfinaha usagta inaad ku waqfisaa laazima oo lam yacihi aad tigo ah amarkiisa caynka keliyaa ka jooga amarka fadina waa xadfantahay laamtina waa xadfantahay cih inaad tidhaahdeen ha ugu joogsataa laazima intaasu ka hadlaya waqif ku joogso biha sakti ha sakti ugu joogso cala alficli ficli dushii ficligii almucalli la iclaaliyey bixadfi aakhirin aakhir xadafkii lagu iclaaliyey wadaalika kaacadi sii weeye man ruuxii sa'ala ku weydiiye acdida hadda ha buusan gelinin waayo wuu wasriyey kaacadi man sa'ala la waqfinayo weeye wuxuu ka hadlayo kaacadihi la yidhaahdo walaysa ma aha hada loogu joogsadaa xatman waajib ma aha fii siwaa shay wixii ka soo haray kaci la mid ah waa hal xarafuu ka soo haray ow ka yaci la mid ah yahay yaciga mid la jasminayo oo laba xarafoo mid zaa'id yahay ayaa ka soo haray ficligii faraaci cilaali niyahu nimaa wixii racaw sarfiyiin ay ilaaliyeen ilaali wma fi listifhaami in jurad xudif alifuha wowliha hain taqif walaysa xatman fi siwa man khafada bisminka qowlika iqtida'a maqtada wamaa lafdiga famaa fi listifhaami xalay ku sugan tahay in jurad haddii la jaro xudifa waxaa la xadfi alifuha alifteedii waa la xadfi wa owliha la xiriiri alhaaha la xiriiri in taqifu haddii aad waqfiniya walayse iilahaasi ma aha xatman waajib ma aha fiisi waa maashay wax ka haray in khafada khafdoomay bismin ismi ku khafdoomay wadaalika ka qowlika hadalkaaga weeye iqtidaaa maqtidaa'atine halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi mowdic labaadoo haau sagti lagu waqfinayo mowdic saddexaadoo haau sagti lagu waqfinayana wuu soo wadaa saddexdaa mowdic ayaa haau sagti lagu waqfiyaa laba mowdicoo kaleo haau sagti lagu waqfinayana baabuniddaan ku soo marnay oo nuduba markii aan soo marayna dee hawsaktiyaa lagu qafin karin waayahay mawdic kan lagu jiraan malayn adigu waa kaa halkaa laba wuxuu ah mooye ayaan lagu waqfinaya mawdican hawsakti lagu waqfinayaa waa maa istifhaamiyeah maa istifhaamiye ah sideedaba hawsaktigaba intaan la gaarin maa istifhaamiyeah haddii la jaro xaraf ha jaro ama ismi ha jaro mudaafu ilayhi ha noqoto marba maa istifhaamiye haddii la jaro alifta laga gooyaa maa istifaamiya alifta ma sii joogayso in laga gooyo laasim weeyaano maadaa tafcalu oo kale laambal ku jar lima tafcalu baad leedahay maa tafcalu oo kale laam ku dar oo laam ku jar lima tafcalu cama yatasaa'aluuna can xarfuljaraa maa istifaamiya la geliya aliftii waa la xadf maadan istifhaamiyada waxaa la doonayaa in laga farqiyo maada mawsuulada iyo tan shardiyada iyo kuwaas in laga farqiyaa la doonaya oo laga saaro oo kuwa ayagu alif maxaa looga jari waaye dee kuwaa waxa ku dabadhegan waxa ka dambeeyo ayay waxay ugu baahan yihiin sidaa hal kelima waxay isu yihiin oo kale waayo maada mawsuulada asiladeeda la'aanteed maba la fahmi karo mar hadday u baahan tahay sidaa ugu baahan tahay alifta waxay dhex taalla camal weeyaanoo lama xadfiyo amaamaada istifhaamiyada miya dee keligeeday isku filan macnaheeda haddii majruur ay noqotona meel ay ku tacalluqdo unbay u baahan tahay mooye macnaheeda wax caddeeya uguma baahna waayahay sidaa darteeda waxay ku khasiseen mar haddii la jaro alifta in laga xadfo alifta marka laga xadfo haddii aad waqfiso ha usagta inaad ku waqfisaa fiican lima inaad tidhaahdaa fiican kayma waqafka ah uu lagu waqfinayaa laazim maaha wanaagsan yahay wuxuuse laazimayaa maadan inta la jaray la waqfiyey waxaa jiray ismi hadduu noqdo ismi ayay mudaafu ilayhi maadii istifhaamiyada u noqotay sidaa ayaa aliftii looga xadfay waad waqfisay ha u inaad ku waqfisaa laazim wey miaalka musanifkoo kale iqtidaaa mah iqtidaaa waa masdar ismi wey waana mudaaf maadaa mudaafu ilayhi ah mudaafu ilayhi de majruur weeye sida la yaqaana aliftii ka xadaf mar haddaad waqfiniha usagta inaad ku waqfisaa waajiba iqtidaaa mah aad tidhaahdo kayfa mah inaad tidhaahdaa waajiba wamaa lafdiga ma ah filistifhaami istifhaam xaal ay ku sugan tahay in jurad haddii la jaro xudifa waxaa la xadfi alifuhaa alifteedii waa la xadfi wawli la xiriirihaa maada alhaaha usagti la xiriiri inta qif haddii aad waqfin walaysa iilaha ma aha xatman laysada ismigeeda owli mastarkeedu u noqoni walaysa iilaha ma aha xatman waajib ma fi fii siwaa shay wax ka soo haray in khafada khafdoomay bismin ismi ku khafdoomay ka qowlika hadalkaagii weeye aad tira iqtidaaa ma doonid teedee iqtadaa zayd uu doonay wawasla dilhaayi ajiz bikuli maa xurika taxriika binaa'in lazima wawasluhaa bigayri taxriikin bina udima shada fi lmudaami istuxsina waajiz bannayn yahudi wasla dii tan alhaayi hada la xidhiidhinteeda bikulli maa shay dhammaantii lala xidhiidhiyo xurika la xarakeeyey taxriika binaa'in bina xarakeyntii binaha oo lazima laazima wawasluhaa maada la xidhiidhinteeda hada la xidhiidhinteeda biqayri taxriiki binaa'in bina xarakayntii binaha oo udiima la daa'ima xarakayntii heyrkii lala xidhiidhiya shadashadna ustuxsina waa la wanaajistay filmudaami kan la daa'imayna waa la wanaajistay labadan bayt hal macnuu ka wada hadlayaa musanifku sidaa darteeda bacdu shuraaxi alalifiya hal beed ay ku gaabsadaan baydka dambe keliya qur-aan oy sharxaan sida ashmuuniga oo kale waayo labada beedaa isku macnaha laba mawducoo hawsakti lagu waqfinayuu soo sheegay hadde ficliga lagu iclaaliya laamta xadafkeeda hawsakti in lagu waqfiyo wey maada istifhaamiyadoo majruuree haddii la waqfinayo hawsakti in lagu waqfiyo wey labadaa soo sheegay mawduc saddexaad kelima mabniha binaheedanna waa bina daa'ima isla markaa icraab ma shabaho saddexdaa shardi ayaa la shardinay kelimadu waa inay mabni tahay mucrab haddii ay tahay hawsakti laguma waqfin karo kelima mabni ah isla markaa binaheeda daa'im uu yahay ee caarid uusan ahayn baabulmunaada iyo min qablu iyo min bacdu waxaasa la bixinayaa hawsati laguma waqfin karo binuhu waa inuu daa'im yahay shardi labaad saddexaad binaha waa inuusan icraab shabihin oo kelimada mabniga ah kelima mucraba weynayee shabbihin sida ficliga maadi oo kale ficliga maadi mabni weeye laakiin mucrab buu shabahaayoo ficil mudaaricuu shabihi sida ficli mudaaric khabar uu u dhacaye nacti uu u dhacaye sila uu u dhacaye xaalo uu u dhacayo yuu ficliga maadigana u dhacaya marka mucrab buu shabahaya isna hawsagti laguma waqfin karo saddexdaa shardi binihii laga helo waxaa oo hawsagti aad ku waqfiso saddexdaa shardi mid haddii la waayo hawsagta in lagu waqfiyaama bannaano intaasu ka hadlaya arrin fudud wey wajiz banneeniyohowni wasle dii tan alhaaye hada la xidhiirinteeda bikulli maa shay dhammaantii lala xidhiiriyo xurrika la xarakeeyey taxriika binaa'in bina xarakayntii la xarakeeyey binaha oo lazima laazimay mucrabna waa inuusan shabihin ku wa wasluhaa hada la biqayri taxriiki binaain bina xarakeyntii heerkii lala xidhiiriyo binaha oo udiima la daa'imay bina la daa'imay heerkii xidhiirin lala xidhiiriyaa shadda shaad weeye fii ustuxsina waxaa la wanaajistay xidhiirintaa filmudaami binihii la daa'imay ayaa la wanaajistay aqabu min taxtu cariidu min mucawadun karata aqbil adbiri ayaa baytu shaacira min caluh caludani qablu iyo bacdu ay la mid tahay binahani daa'im ma aha maca daalika ha uu sagti buu iskala xidhiiriyey shadda qolada uu leeyahay weeye وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما وربما أعطي إن لسيا سورو ذا لفظ الوصل وصل لفظه إن لسيو ما وحي للوقف وقف وصونا نثرا حالوية وفشا وفافي منتظما حالوية من التحميل baydkani lawaaxiqdii ayuu ka mid yahay qawaacidkii eh, waqafka markuu soo dhammeeyey kadib ayaa wuxuu ku leeyahay musanifka raxmatullaahi calayhi waxaa suurowdaa axkaamtani waqaf ayaa iska lahoo kelimada marka lagu joogsanayo ayaa lagu sameeyaa sidan aan sheegnay hadduu tadciif ahaan lahaa iyo haddii ha loo bedelay ay ahaan lahayd iyo hadduu naqli ahaan lahaa iyo alif ibnu tanwiin alif loo bedelay iyo aakhir la sukuuni waxaasoo dhan ha uu la keeno iyo waqaf ayaa lagu yaqaana ayuu khaas ku yahay waxaa dhici kartaa xaalatulwasli marmar sida waqfiga in loola dhaqmo fabihudaahu muqtadih qul laa as'alukum in la lam yatasannah wandur ilaa ximaarka in la oo haadaa sidaa loogu waqfiyo maca daalika la waslinayo wax dhici kara weeye nadmiguu ku badan yahay nasriga waa ku yaryahay warubamaa ucdiya in la siiyaa suurowdaa lafdulwasli lafdigii in la siiyo maa wixii lilwaqfi waqaf u sugnaa naran xaaluu yahay hadalka hadal nari oo gabay aan ahayn wafashaaicdahaasi wuxuu uu faafay muntaiman kalaamka xaaluu yahay mid taxmayo wallah aclam sal allah wslam wbaark cala nabiyina